لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد الدرس الرابع والأربعون darsigeennaani waa darsigii soddon iyo toddobaad ee ka mida kitaabkii khulaasatu nuurulyaqiinati sayidi lmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa addarsu araabicu waalarbacuun darsiga afartan iyo afraad maradu rasuuli rasuulka xanuunkiisii weeye sala allahu calayhi wasalama bada-a waxaa bilowday maradurasuuli rasuulka jiradiisii sala allahu calayhi wasalama fii aakhiri safarin bisha safar aakhirkeeda min asanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka tirsan fastamara wuxuu daa'imay oo wuu sii socday mariidan xaalu yahay mid jiran <clears throat> halaathata cashara saddex iyo toban yowman ee maalmood kaana wuxuu ahaa fii ahnaa'ihaa saddex iyo tobanka maalmood dhexdooda yantaqilu mid u kala wareega ilaa beyti aswaajihi xaasaskiisa guryahooda ilaa buyuuti aswaajihi xaasaskiisa guryahooda <clears throat> macnaha nebigu wuxuu xanuunsaday sanadkii koob iyo tobnaad ee hijriga bishii safar aakhirkeeda marka wuu xanuunsaday saddex iyo toban maalmood buu jiranaa sala allahu calayhi wasalama saddex iyo tobankaa beriye nebigu uu xanuunsanaa xaasaas badan buu lahay magaalada madiina u deganaa hameenba guri baa la geynahayay walamaa goortii ishtadda uu darnaaday maraduhu xanuunkiisii oo uu cuslaaday nebigu ista-dana fasax ayuu weydiistay hunna haweenkii an yumarada istaadana wuxuu u fasax weydiistahunna haweenkii an yumarada in lagu baxnaaniyo fii beyti caa-ishata caa-isha gurigeeda fa adinna way u ogolaadeen lahu nebiga sal alla alayh wasalam wuxuu yidhi cuslahay hameen walba xaafad ma aadi karo marka waxaan codsanayaa xuquuqdiinni kale inaad iga tanaasushaan oo gurigaa caaisha aan joogo intaa waxa weeyaan hawsheedu dhan u dhacayso walamaa goortii tacadara ay adkaatay calayhi nebiga dushiisa alkhuruuju soo bixid ila salaati salaadda u usoo baxo salaadda uu soo aado xanuun dartii qaala muruu amra abaabakrin abuubakar amra falyusalli ha tujiya binnaasi dadka abuubakar dadka ha tujiya anugu soo gaaree fa radiya nebigu waa ka raali noqday huwa abuubakrin calayhi salaatu wasalaam khaliifatan inuu noqdo ku siisime lahu asaga fii xayaatihi noloshiisa intuu nebigu noolaa arrimaha muhimkaa markuu qabanayo ama uu howlu suurtoobi weydo abuubakar buu odhan jiray halkaa gal falamaa goortii samicatay maqashay al ansaaru ansaar bishtidaadi maradihi nebiga xanuunkiisa darnaanshihiisa markay maqleen inuu nebigu aada u culus yahay uu xanuunku ugu soo darnaaday ijtamacuu way isugu yimaadeen filmasjidi masaajidka faaclama wuxuu ogeysiiyey alcabaasu cabaas alrasuula rasuulku wuxuu u sheegay cabbaas baa rasuulka u sheegaya biijtimaacihim ansaar kulankeeda iyo wa ishfaaqihim baqidooda nebiga ay u baqayaan oo u turayaan inay masaajidkana isugu yimaadeen nebigana ay ka naxsan yihiinoo u dhimrinayaan fa kharaja wuu soo baxay calayhim ansaar dushooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama macsuuba ra'si madaxiisa mid la duubay xaaluu yaho madaxa aada u xanuunayo mara ugu duuban yakhudu asagoo jiidaya birijlayhi labadiisa lugood hoos lamar buu idiin qabtay yakhudu birijlayhi laa yastatiicu ma awoodo ihbaatahumaa lugaha inuu dhulka ku qabto min almaradi xanuun darti qofku markuu xanuunsan yahay lugaha aada dhulka uma qaban kara aadna u xanuunsan yahay marka laguhu jiidayay muttaki-an asagoo cuskanaya calaa caliyin caliy bni abi aalib iyo walfadli fadl bni cabaas waa labada waa ilma adeeradii oo calina waa in abi aalib waa in adeerkii fadlina waa ina ibnu cabaas marka walxaal alcabaasu cabaasna amaamahuma hortooda u socdo cabaasoo fadli dhalayna nebigu hor socday xataa jalasa ilaa uu fadhiistay nebigu fii asfali mirqaati lmimbari mimbarka jaranjartiisa meesha ugu hoosaysa mimbarka soo jaranjaral kora ma leh meesha ugu hoosayso ilaa uu ka fadhiistay faxamida wuu mahdiya allaha alle wa ahnaa wuu ammaanay calayha alla dushi uma qaala nebigu wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow balaqanii waxaa isoo gaaray takhaafuuna inaad ka baqaysaan min mowti nebiyikum nebigiinna geeridiisa sala allahu calayhi wasalam hal khullida ma la waariyey nebiyu nebi qabli aniga igu horreeyooo fiiman nebiyaasha ka mid a ah, bacada uu soo diray allaahu alle oo fa ukhallada markaa la iwaariyo ma nebi aniga igu horreeyo oo waxaa jira nolosha ku waaray oo aan weligii dhimanaynin anna markaas aan sii jooga dhexdiina fiikum dhexdiinna alaa innii anigu laaxiqun mid haleelayaan ahay birabbii rabbigay wa innakum idinkuna laaxiquuna kuwa haleelayaa tihiin bii aniga anna waan dhiban idinna waad iga soo daba dhimanaysaan fa usiikum ansaari waxaan idiin dardaarmayaa bilmuhaajiriina muhaajiriintii awaliina ee horreeya khayran wanaag dadkii muhaajiriinta ah ee hore ee reer maka ah ee soo hijrooday khayr baan idiin dardaarmayaa dadka ka warqaba khullii damcanheedu waxaa weeye daama uu sii jiray oo baqiya baaqi ahaaday asilatun su-aalo mataa goormuu bada'a bilowday maradun rasuuli rasuulka xanuunkiisu sala allahu caleyhi wasalam bisha safar aakhirkeeda kam yowman imise maalmood buu istamara daa'imay mariidan xaliya mid xanuunsan saddex iyo toban beri maadaa facala muxuu sameeyey lamaa goortii ishtada uu ku darnaaday maraduhu xanuunkiisu haweenkuu fasax weydiistay in la baxnaaniyo guriga caaisho maadaa facala muxuu sameeyey lamaa goortii tacadara ay ku adkaatay calayhi dushiisa alkhuruuju soo bixid ila salaati salaada loo soo baxo abuubakar buu yidadka tuji maadaa facalat maxay samaysay al ansaaru ansaar lamaa samicat markay maqashay biishtidaadi maradi rasuuli rasuulka xanuunkiisa darnaanshihiisa way u dhimriyeen nebiga sala allahu calayhi wasalama masaajidka inay isugu yimaadeen ayib hal kharaja ma soo baxay ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam nacamha wuu u soo baxay adarsu alkhaamisu walarbacuun darsiga afartan iyo shanaad wafaatu rasuuli rasuulka geeridiisii weeye sal alay wasalam rasuulka xanuunkiisii geeridaa ku xigtay tuwufiya waa la oofsaday nabigeenna yowma itnayni maalin itniin ah goormuu dhashay maalin isniin ah athaalida cashar oo ay saddex iyo toban tahay min rabiicin alawal bisha rabiicu alawal min asanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad oo min alhijrati hijrada ka mid ah bisha rabiicul awal oo saddex iyo toban ah maalin isniin ah sanadkuna sanadkii koob-iyo tobnaad tobnaadoo hijriga uu yahay ayuu geeriyooday nebigu sal ly sl waa maalinku dhashay wey leanna maalinku dhashay rabiicul awal bay ahayd labiyo tobankeeda iyo saddexiyo tobankeeda waa la isku khilaafsanaa wa kaana cumruhu da-diisu waxay ahayd yowma wafaatihi geeridiisa maalinkeeda alaaan saddex iyo wa sitiina lixdan sanatan ee sano lixdan iyo saddex sano uu jiray sala allahu caleyhi wasalam fa duhisha waa wareereen almuslimuuna muslimiintii waxaa weynaaday calayhim dushooda firaaquhu nebiga faaruqitaankii uu faaruqoo ka dhintay ayaa aada ugu weynaatay saxaabada fa salla wuu siibay cumaru bnulkhadaab cumarkiina khadaab ahaa sayfahu seeftiisa seeftu galka kala baxa wa tawacada wuxuuna u hanjabay man ruuxa yaquulu odhanaya maata wuu dhintay rasuululahi rasuulka ale sal alla aleyh wasalam car yaa yidhahday buu nebi maxamed baa geeriyooday wir ta seefta la soo baxay muusan dhiba nebigubi wa qaala wuxuuna yidhi innamaa ursila waa la diray ilayhi xaggiisa kamaa ursila sidii loo soo diray ilaa muusa nebi muuse fa labitha uu ka nagaaday muuse can qowmihi tolkiisa arbaciina afartan leylatan ee habeen sidii nebi muuseba tolkii intuu uga dhex baxay afartan habeen uu ka maqnaayo kabacdina uu soo noqday sidaasoo kaleu nebigu meesha uga maqnaanaya kabacdina wuu soo noolaanayaa nebiguna ma dhiman bii cumar ninkii yidhahda waa dhintana seeftaa taqaana sababtoo a weligii nebi dhimanaya muusan arag nebigana aad bay u jeclaayeen wa kaana abuubakrin abuubakar wuxuu ahaa haa'iban mid maqan meesha nebigu markuu naftu ka baxaysay abuubakar meesha waa ka maqnaa magaalada duleedkeedu ku maqnaa reeru deganaa falamaa jaa'a markuu abuubakar yimid oo wa ukhbira loo sheegay alkhabara warkii dakhala wuxuu soo galay abuubakar beyta caaishata caaisha gurigeeda waa gurigii nebiga lagu baxnaanayna uu yaalay wa kashafa wuu fayday can wajhi rasuuli rasuulka wejigiisa ayuu fayday sala allahu calayhi wasalama faqabala wuu dhunkaday hu nebiga nebigiioo meyd ayuu dhunkaday uma bakaa wuu ooyey abubakar nebigii waa dhintay uma kharaja wuu soo baxay abubakar calanaasi dadku ku soo baxay wa qaala wuxuuna yidhi alaa man ruuxii kaana ahaaday yacbudu mid caabuda muxamedan muxamed fa ina muxameda nebi muxamed qad maata wuu dhintay waman ruuxii kaana ahaaday yacbudu mid caabuda allaaha alle fa in allaaha alle xayun mid nool weeye laa yamuutu mana dhimanayo yaad caabudaa allaah alla mana dhimanayo waa noolyihi uma talaa wuxuu akhriyay qowlahu hadalkiisa alle hadalkiisa tacaalaa sarreeyuu yidhi innaka adugu mayitun mid dhimanaya ayaa tahay nebi muxamedow wa innahum ayaguna mayituuna kuwa dhimanaya weeye wa qowlahu hadalkii alla ayuu akhriye ahaa wamaa muxamadun muxamed ma aha ilaa rasuulun rasuulkaasoo qad khalatay tagtay min qablihi asagoo horti alrusulu rusul maahane afa in maata hadduu nebigu dhinto oo sidiisa u dhinto ow qutila ama la dilo nebiga la dila sala allahu calayhi wasalam ou gacan bani aadam sababsado inqalabtu miyaad noqonaysaan calaa caqaabikum raadkiina gadaashi miyaad u noqonaysaan diinta miyaad ka baxaysaan waman ruuxii yanqalib ka gadooma gadooma calaa caqibayhi labadiisa cirbood falan yadurra ma dhibaya allaaha alle shay-an waxba ku dhibi maayo wasayejzii wuu ku abaalmarin doonaa allaahu alle ashaakiriin kuwa shukriya ilaahay wuu abaal marin doonaa fa qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi ka'anniya aniga waxaabad bad i moodaa lam atlu inaanan akhrin bi hadihi alaaya aayaddan waxbad i moodaa weligay inaanan maqalba macnaha inuu nebigu dhimanaya aayadahan say uga warrameen weligay inaana maqal markaasuu cumar qancay as'ilatun su-aalo mataa goormaa tuufiya loo oofsaday alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalama maalin isniin ah rabiicul awal la istahay saddex iyo toban sanadkuna uu yahay sanadkii koob iyo tobnaad ee hijriga kam kaana cumruhu daadiisu imisay ahayd yowma wafaatihi geeridiisa maalinkeeda lixdan iyo saddex sano maadaa facala muxuu sameeyey cumaru cumarkii ibnulkhaaab ina khaaab ahaa seeftu la soo baxo wuxuu yidhi carar yaa odhan kara nebi maxamed baa dhintay ayna kaana abuubakr in abuubakar xaggee buu ahaa xiina wafaati rasuuli rasuulka dhimashadiisa waqtigeedii magaalada ayuu ka maqnaa maadaa facala muxuu sameeyey bacda daalika markaa ka bacdi guriga caaishuu galoo nebiguu dhunkaday sala allahu calayhi wasalam maadaa qaala cumaru cumar muxuu yidhi bacda daalika markaa ka bacdi aayaddan weligay inaanan akhrin baad moodaa laygu dul akhrin addarsu saadisu walarbacuun darsiga afartan iyo lixaad dafnuhu nebiga aasidiisii weeye sala allahu calayhi wasalama makaha wuu nagaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii beytihi gurigiisa ayuu ku dhex nagaaday meydkiisii yowmal itnayni maalin itnayn ah maalinkii itniintahaa nebigu gurigu dhex yaallay kow wa leylata thulathaa'i hameenkii talaadadana guriguu dhex yaallay meydkiisu iyo yowmahu maalinkiisa wa leylata alarbicaa'i habeenkii arbacadana gurigu dhex yaalay xataa intahaa ilaa ay gebagabeeyeen almuslimuuna muslimiintu min iqaamati khaliifatin khaliifo oogidiisa calayhim dushooda khaliif maa maxay xilka ayay waxay u magacaabeen abubakar nebigii meydkiisoon la aasin sababtoo ah dowladdiiya dadkii cid maamulay u baahan yihin uma gusila waa la mayray oo wa kufina waa la kafnay fii halaadati ahwaabin saddex maro laysa fiihaa dhexdeeda usa ku sugnayn qamiisun wax qamiis ah walaa cimaamatun cimaamada kuma sugnayn uma wudica waa la dhigay calaa sariirin sariir dusheed baa nebiga la saaray sala allahu alay wasalam fii beytihi gurigiisa dhexdiisa ku jirtay fa sallaa way tukadeen almuslimuuna muslimiintu calayhi nebiga dushiisay ku tukadeen furaadaa xalayyihiin qof qof bilaa imaamin imaam la-aan oo imaam dujinayay lama arko qof walba intuu imaaduu ku tukanayay alrijaalu raggaa tukanayay fuma nisaau haweenka haddana imaanayo ku tukanayay uma sibyaanu ciyaalkii daa'irtaa inta yimaado ku tukanayay uma dufina waa la aasay sala allahu caleyhi wasalam fii xujrati caa-ishata caa-isho qolkeedii ayaa lagu aasay wa rufica kor baa loo soo qaaday qabruhu xabaashiisa canil ardi dhulka xoogaa kor looga qaaday qadra shibrin taa ka wax le-eg wa rusha waa la rusheeyey bilmaa-i biyo ayaa lagu rusheeyey waqad taraka wuu uga tegay lilmuslimiina muslimiinta shay-ayni laba qodob laba shay labadaa shay oo laa yaduru uusan dhibayn hum ayagaa shay-un shayna maa daamuu intay daa'imsan yihiin mustamsikiina kuwa <clears throat> kuwa haysta inay yihiin bihimaa labadaa shay kitaab allaah kitaabka alla weeye alladii kitaabkaasoo laa yaatiihi uusan imaanayn albaatilu wax buriya min bayni yadayhi hortiisa oo kutubtii ku horraysay kitaab sheegaya nebi moxamed kitaabkiisu inuu baatil ahaa ma jirin walaa min khalfihi gadaashiisana kutub iyo nebi imaan doonto oo sheegaya nebi moxamed tiisu xaqdarra in ahayd ma jirto iyo wa xadiida rasuuli rasuulka xadiidkiisa sala allahu calayhi wasalama alladii kaasoo bayana uu caddeeyey addiina diinka caddeeyey alladii xadiidkaasoo bayana caddeeyey addiina diinka wa wadaxa faahfaahiyoo caddeeyey maqaasid alqur'aani qur'aanka ujeedooyinkiisa alkariima ee wanaagsan asilatun su-aalo kam imisuu makata nagaa alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama fii beytihi gurigiisa bacda mowtihi gerihiisa ka gadaal maalinkii itniinta talaadada iyo arbacada kayfa juhiza sidee loo diyaariyey waa la kafnay oo waa la mayray oo maryaan loo xiray kayfa sideebaa sulliya loogu tukaday calayhi dushiisa muslimiintu way ku tukadeen weliba ayagoo keli keli ah maadaa taraka muxuu uga tegay lilmuslimiina muslimiinta bacda mowtihi gerihiisa ka gadaal laba shay maa dalika shay-aani labadaasi maxay yihiin waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam khulaasatu sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad khulaasadiisa fii sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad dhexdiisa oo min alhijrati hijrada ka tirsan jahaza wuxuu diyaariyey alrasuulu rasuulku sala allahu aleyh wasalam jeyshan ciida biriyaasati usaamata bni zaydin usaamihii ina zayd ahaa ayaana madax u ahaa wa amarahu wuxuuna faray bisafari socdaal ilaa ilaa ubna meesha ubna la yidhaahdo u socdaalo ubna yaa deganaa meeshaan zayd usaamat bnu zayd uu u socda dee waa meeshii aabihii lagu dilay soo garanmaysana maynaan soo sheegin wa qabla safarihi socdaalkiisa ka hor ibtada'a waxaa bilowday maradu rasuuli rasuulka xanuunkii sala allahu calayhi wasalama wa tamarada rasuulku waa la baxnaaniyey fii beyti caa-ishata caaisho gurigeed u codsaday in lagu baxnaaniyo tamarada wuxuu codsaday in lagu baxnaaniyo fii beyti caa-ishata caaisho gurigeeda falama ishtadda markuu ku darnaaday maraduhu xanuunkiisii amara wuxuu faray an yusaliya inuu tujiyo abuubakrin abuubakar binnaasi dadka wajtamacat way isu timid alansaaru ansaar fi lmasjidi masaajidka ayay isugu timid fa kharaja wuu ku soo baxay calayhim dushooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wakhataba wuu khudbeeyey fiihim dhexdooda aakhira khudbatin khudbad tii ugu oo lahu asaga usugnaatay sugnaatay uma laxiqa wuu haleelay birabbihi rabbigii buu haleelay fii yowmi litnayni maalin itnayn ah athaalita cashara ee saddex iyo tobnaad oo min rabiicin ilwal rabiicu lwal ah wa baqiya wuu nagaaday fii beytihi gurigiisa ilaa leylati alarbacaa'i hameenkii arbacada inta laga gaarayo uma gusila waa la mayro wa kufina waa la kafnay fii halaathati ahwaabin saddex maro ayaa lagu kafnay wa sallaa waay tukadeen calayhi nebiga dushiisa almuslimuuna muslimiintii wa dufina waa la aasay fii beyti caa-ishata caa-isha gurigeeda ayaa lagu aasay sala allahu calayhi wasalama wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedi waaalihi wsaxbi